الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد نحن سوقرنا الباب الرابع في المجمل والمبين والكتاب الأول بنكجرنا شن باب ككوبنا baabkii afraad baynu joognaa kii shanaadoo naasikh iyo mansuukha ayaa inoo dhiman wuxuu ihi fi lmujmali midkii macaduuduubnaa ee macaani badan ka dhexeeyeen macno toosoo cad lahayn iyo walmubayani kii la caddeeyey wa fiihi fusulun saddex fasal buu ka kooban oo fasalka koowaad waa filmujmali ka labaadna waa filmubayani kan ugu dambeeyana filmubayani lahu qofka loo bayaanka loo sameynaya mukhaatabka ah wuu kaga hadlayaa saddexdaa fasal weeye alfaslu alawlu filmubayan filmujmali mujmalkan markaynu soo maraynay taqsiimka alfaadda baynu soo marnay isagoo si kale u dhigan yahay tacriifkiisu inuu lafdiga mushtaragga ah lafdiga kutusa mushtaragga inuu yahay baynu mujmal inuu mujmal ijmaalka inuu keenay ishtiraagaynu halkaa ku soo marnay ana lafdiga macaani badan u siman ee mushtaragga ah biwadcin mutacadidin ah kadibna isku dhex yaaca ciddii dejisay iyo laakiin wadcigii iyo macnihii uu soo soo haray lafdigan oo qola sidan u dejiyeen macnihiisa qolana siday u dejiyeen lafdiga waa waaxid markuu ka soo hadlayay macnuhu qad yatacadad wayataxidu lafdu qad yataxidu lmacnaa wayatacadadu lafdu markaan soo maraynay halkaasay taqsiimkii alfaada wa fiihi masaa'il masaa'il dhowra ayuu fasalkan ku sheegi doonaa oo saddexa alulaa midda ugu horeysa allafdu lafdigu ijmaalku dariiqada uu ka yimaado iyo qaabka lafdigu mujmalka u noqdo ayuu tirinayaa wuxuuna ku soo uruurinayaa saddex allafdu lafdigu imaa an yakuuna inuu yahay mujmalan bayna xaqaa'iqih xaqaa'iq badan oo uu lahaa inuu mujmal yahay waa shaygii macaanida fara badan loo dejiyey ka lafdi alcayni wa ka lafdi alqur'i iyo kuwii lamidka ah mid walba waa xaqiiqa fiih kan waa xaqiiqa kan waa xaqiiqa ku walba qolaa u dejisay wallafdu waaxidun ka qowlihi tacaala halaathata quru'in qur'iguna xaydka iyo duhrika waa la yidhahdaa weliba mushtaraga qeybtii mutadaadka ahayd buu tusaalaha u keenay macaanidiisa aan hal mar lagu wada xambaari karin taa waa midda koowaad aw ifraa aw afraadu xaqiiqatin afraad weeye aw yakuuna mujmalan inuu yahay weeye bayna afraadi xaqiiqatin waaxida xaqiiqo waaxida ah laakiin afraad badan ku dabaqmi karta ashyaana xaqaa'iqdoodu way kala duwanta lafdiganna si kala duwan baa loogu wada dejiyey lafdina haddaad si kala rabta inaad u dhehdaahdo xaqiiqa waaxida oo qadar mushtaraga baa loo dejiyey qadarkaa mushtaraga ahna waxyaabo kala duwan baa wadaaga waa nakiradii shaayicun fii jinsihi la yidhi inay xaqiiqa waaxida tahayna cashirkeenna u dambeeyey markaan ka soo hadlayna farqiga mutlaq iyo nakirada baynu ku sheegnay walow aanan xasuusanin ma cashirka dhexdiisa ahayd bise cashirka way ka baxsanaydo su-aal ku timid bay ahayd mithla an tadbaxuu baqaratan baqaratan wuxuu leeyahy hal mucayanaa loo jeedaa laakiin halkii mucayanka ahaa xaqiiqada baqarada lahaa waaxidaa loo jeedaa waaxidadii laakiin shaayica fii jinsiha way xaqaa'iq mutacadida maaha baqaradu waa xaqiiqa waaxidii bay leedahay laakiin xaqiiqadii waaxidada ahayd baa afraad fara badan laha u simanta qadrulmushtaraga la yidhi wey sababtaa way keentaa labaad inuu lafdigu mujmal noqdo aw majaazaatihi aw an yakuuna mujmalan bayna majaazaatihi dhowr majaaz uu leeyahay ida intafat ilxaqiiqa xaqiiqadii meesha hadday ka baxdo oo wa takaafa'at majaazaadkuna ay isu dhigmaano kuwa siman ay noqdaan majaazaad aan kale xoog badnayn waayo haddii kale xoog badnaansho timaado ijmaalkii waa laga baxayaayoo ka xooga badan baa la qaadanayaa haddii sida xaqaa'iqa mutacadiday u noqon jireen iyo majaazaadkana mutacadida u noqon jireen xaqaaqu aslan waa mutasaawiya mutakaafiya wey laakiin majaazaadku laba suuro yeelan karaano majaazaad mutakaafi oon kale xoog badnayn iyo majaazaad kale xoog badan qeybta aan kale xoogga badnayn sababulijmaal way noqotaa marka haddaba sababulijmaal saddex buu ku soo aruuriyey in xaqaa'iq kala duwanoo mutacadida uu lafdigani mushtarag yahay ijmaalka way keentaa in lafdigu xaqiiqa waaxida uu leeyahay laakiin xaqiiqadu afraad badan ay leedahay oo afraaddii kii la cayini lahaa istiqraaqna aynan ahayn in majaazaad yahay waxaa lagu maanta xaqiiqo meesha ka baxday laakiin majaazaad mutacadid oo mutakaafi a ah jiraan saddexdaas sababood baa asbaabu asbaabulijmaali ah intaas ku soo ururiyey fain tarajaxa hadduu xoog badnaada majaazaadkii waaxidun mid aakhirka beejka dadkan aska nuskhadanahay xumila caleyhi waa lagu xambaarayaa dheh shardigan jawaabtiisi waa taas fain tarajaxa waaxidun xumila calayhi kaa xaraajaxa lagu xambaarayaa ijmaalla waa laga baxayaa kayf yatarajax duruqda majaazaadku ay ku koox xoog badnaan karaan ayuu iyagana saddex ka sheegay liannahu majaaskana qaarkiiba aqrab u dhow ila alxaqiiqati u dhow majaazaadku hadday xaqiiqadii u kala dhow yihiin say ugu kala dhow yihiin bay u kala xoog badan yihiin ka nafyi sixati majaaska sixa la nafiyey aynu odhanayna min qowlihi calayhi salaatu wasalaam laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaabi nafyigani xaqiiqo ma noqon karo waxay yidhahdeen laa salaata nafyu lcayni weeye xaqiiqatu salaad ba in la nafiyey suuragal maahoo salaadu أqwاal وأfعاal muftataxaة bالtakbiiri mukhtatamaة bالtasliim allah akbartii wuu dhihi karaa qiyaamkiina waa samayn karaa waana rukuuci karaa waana sujuudi karaa waana ataxiyaadsan karaa waana fadhiisan karaa waana salaamo naqsan karaa daahiran suuradii salaada waa la iman karaa isagoon faataxa akhriyin idan xaqiiqatu salaa mawjuuda nafyigiina waa qaayim idan majaaz baa lagu xambaarayaa sharciga nafyigiisu haddii ay xaqiiqadii cayntii la nafyin waayey waxa xiga sharciyadiisii in meesha laga saaro way maadaama khitaab khitaabu sharciya sharcinimadiisii oo hadda baa laba ahee xaqiiqa cayniya haddii laga saari waayey xaqiiqa sharciya ugu dhow majaazaadka xaqiiqa sharciyana salaadee lam tasix sharcan in la yihahdo wey walidaalika nafyu sixa wain kaana calaa hada majaazan haba noqdee ilaa aqrabu اlmajaazaati ila xaqiiqa haddaad dhahdo maya waa xaqiiqa sharciya oo majaaz ma ahana waxaba hadalkii mar aakhiran marka la gedgediyey khilaaf lafdiga ku dambeyn leanna waxaynu soo marnay xaqaa'iqa sharciga ah waa majaazaad lugawiya somaynaa soo marin haye qowl saasa soomaynaan soo marin oon filaya muasanifka inuu ikhtiyaarkiisu ahaa aduu hadda xaqiiqa sharciya ku magacowdo laa maanica anu aqrab lmajaazaat bayna xaqiiqa sharciya saataan u iriye laakiin naaxiya luqawiya marka laga eegaan anu waxaan u aqaanaa majaaz lugawiya dhinacna waa xaqiiqa sharci aduu kaasaa ugu dhowo ugu xoog badan muxuu ka xoog badan yahay nafyu lkamaal salaada laa salaata kaamila inaan dhahno iyo laa salaata saxiixa inaan dhahna keebaa u dhow xaqiiqada saxiixa inaan dhahno waxaa lamida walaa siyaama liman lam yafridhu min alleyli liman lam yujamic siyaama min alleyl liman lam yubayit siyaama xadiidkii xabs radia allahu canha wa ardaaha isagana sixada ka dhig ee laa siyaama kaamilan ha dhihin meesha waa meesha laysku qabanayo axaadiiث اlwaciid fi abwaabi اliimaani laa iimaana liman laa amaanata lahu nimanka waciidka kufriga ku xambaaraya xaqiiqa sharciyaan ku xambaaraynaa bay leeyihin iimaan ma asaxayo laa iimaana liman laa amaanata le waa gaaloobay kan salaadii kama asixino waa inuu kusoo celiya somaynaa dhehen halkaasoo kale marayaan oo xaqiiqadii haddii lacayntii la nafiye waayey aqrabu lmajaazaat maxaa diiday iyo xaqiiqa sharciya murankaasi aad halkaa ku murmaysaan hadda waa ka laydinkula murmi doono laa iimaana liman laa amaanata lahye wallaahi laa yu'min markaad joogtaan baabulwaciidiya nimanka waciidiyada baabulctiqaad iyo iimaan iyo kufriga halkay idinkula murmi doonaan wey halkan waan salimaynaa halkan lakin waxaan dhahaynaa qaraa-in khaariji aan haysanaa qaraa-in khaariji haysanaayo waxbaan ku doodaynaayo asalkeena naqdin mayno sax laa imaana kaamil baan dhahaynaa laakiin lidaliil khaariji qariina haddii la helana waa la isla ogola halkaasaynu ka bixi doonaa dabcan meesheedii ma joogna hanugu fogeynin suurada koowaad waa inuu majaazku aqrabu lmajaazaati ila alxaqiiqiya ko suurada labaad ee tarjiixa keenta aw liannahu majaaskaa adharu macno ahaan iyo faham ahaan muuqasho badan dihniga iyo fahamkana u degdeg badan curfan isticmaalka curfiga dadka wuxuu mihaalin doonaa rufica can ummati alkhata waannisyaan ama in allaha tajaawaza dheh ama in allaha wadaa can ummatii dheh ama fi lmacnaa wuu asixi walow lafdigan rufica aan ay leeyihin culummadu maanaan arag isagoo marfuuca can imati alkhata wanisyan waxay dhaheen xaqiiqadii suuragal maaha leesh le waa la kor yaalay ummadayda bilmushaahada waxaan ku aragnaa khata iyo nisyaanka inay dhacayaan halmaankiina waa xaqiiqa waaqican wuu dhacayaa sharciguna dhicitaankiisa axkaamka uu ku saleeyeyba caqlan wa waaqican wa sharcan nisyaankii iyo khata way dhacayaan kow marka xaqiiqadii lama nafiyin karo an ummati maba gafayso waa macsuumay noqon haddii kale waxna ma halmaanto mana khaldanto saasna sax ma ummaddu wayna halmaantaa wayna khaldantaa kullu bani aadama khata'un seedhi rabbanaa laa tuaakhidnaa in nasina aw khata'naa seedhi marka waxa la nafyinaya xaqiiqadii maaha waxaa soo haray taqdiir baan qadaraynaa marka maraan xaqiiqa la qadarayna idmaar baa laazimaya laazim wax la qadara wey maxaan qadarnaa ma xukmu lkhata baa la rafciyey baan dhahnaa wanisyaan mise mu'aakhadadii iyo ismigii weeye curfan wa sharcan xukumkii ma dhihi kara weeye mu'aakhadada iyo ismiga mutabaadil wa diin amaa sharcan waman yaqtul muminan walaa aada maxaa idinla wey wamaa kaana limumin yuqtula mumin ilaa khaطaan waman qatala muminan khaطaan so xukun kama dhalanin xukumkii baa meesha laga saaray marka meeshan ma taallo sharciga marka daahirkiisu waa ismigii iyo mu'aakhadadii curfiguna waa sidoo kale qofku ninkii shaqaalihiisa ahaa waxaa iska dhahdaa addoonkiisi ama jaamacad niga jirnay ninka afrikaanaha ah, mithaal addoon haddii la keeno isagu baa isu qaadana moogta amhiladii kitaabka markay saa ku timaada low qaala waxaa sayidi licabdi markuu dhaho allaha buu kuleeyahay alcarab maa yacrifu mithaal hayr alcabd shuf alcarab maa cindahu mithaal hayr alcabd addoon xalaal ma <laughs> <laughs> garanaya buu kuleeyahay innagun hadda addoon ma hayno ninku ilmihiisa hadduu dhaho ama shaqaalihiisa ama addoonkiisa hadduu ku yidhaahdo wixii khalada waan ka cafi almutafaadir ila alfahmi kuu qabsan maayo ciqaab iyo dembiga kuu samayn maayo wilaa isagiina uu kaa dhici dee wixii xuguna ka dhashee tacadiye ka dhashana maaha laakiin dadka markii la khitaabayo waad ku khaldantay miyaha bas aan kaa daayey muaakhada waxba kuu qabsan maayo waay mutafaadir iladiina curfan saa way aw liannahu adharu curfan buu ka egay aw acdamu maqsuudan ama majaazaadka qaar kamida taqdiirkoodii baa maqsuudka siyaaqa hadalkan in la qadaraayey maqsuudka ka weyn kuwa kale ka qiimo badan ka qowlihi xurimat calaykum اlmaytatu caynteeda miyaa la xarimay waan soo wadaa kusoo noqon doonaa mihaaladu siday isu dabaqayaan baan rabaa xurimat calaykum اlmaytatu buu mihaal uga dhigay meytada acdam shay in hilbaha iyo luxuumta ma in la taataabtaa ma in lagu seexdaa ma in la turturaa mise waa in la cuno acdam maqsuud baan qadaraynayo aklulmeytiti baan dhahnay yatarajax bikownihi acdama almaqaasid wuxuu yidhi ow liannahu ow acdamu maqsuudan labadii tusaalee dambe curfan iyo maqsuudan musay u kala horreeyeen u kala sheego ka rafci alxaraji wa taxriimi alakli min rafci rufica can ummati alkhata wanisyaanu xurimat calaykum almeytatu xumila calayhi fain tarajaxa waaxidun asbaabtaa mid kamida kudooniba ha noqdee xumila calayhi waa lagu xambaaraya dhimarka halkaas ayuu mas'alada kaga baxay muanif athaaniyatu masalada labaad qaalat alxanafiyatu wamsaxuu biru'uusikum mujmalun weeye waayo biru'uusikum taxtamilu ljamiic jamiic ara'si wa taxtamilu اlbacda waa mushtarak mar hadduu mushtarak yahayna saara mujmalan halkaasi xanafiya ka baxeen shaaficiyiya maalikiya waxay dhaheen laysa mujmalan huma اkhtalafuu wa qaalat almaalikiyatu waxay tihi yaqtadi اlkula wuu keenayaa madaxu ra'si xaqiiqat fi lkuli wayay dheheen majaazun fi lbacdi ereyga ra'si ah xaqiiqa fi lkulli weye isagoo dhan qaarkiin loo isticmaalana majaaz wey walxaqiiqa iyo majaaz hadday yimaadaanna kee la hormarinayaa xaqiiqadaa la hormarinaya lianna arjax walaa ijmaala meeshay xaqiiqiya majaaz kulligii bacdigi haddii laga dhigay ijmaal baa yaalla mujmal baa yaalla shaaficiyadu waxay dhaheen sidanuu yiriyo walxaqu annahu xaqiiqatun weeye fii ma yantaliqu calayhi lismu magacu wuxuu ku dhacayo yacni bihi fi lqadri اlmushtarak bayna alkuli walbacdi camaliyanna bacdi weeye markaas qadri lmushtarak aad tiraahdo maa yantadiq calayhi lismi in la masaxay haddii kulli la masaxana waa la masaxay baa la dhihi karaa haddii bacdi la masaxana waa la masaxay baa la dhihi karaa masaxun buu tilmaamayaa ra'sigu kulli iyo bacdi ma kala lehee waxun kamida buu tilmaamaya alakdu biawaa'il ilasmaai ku dabaq marka laa biawaakhiriha dafcan lilishtirاaki oo xarafiya aan diideynaa wاlmajaazi oo maalikiye tiri baanu diideynaa alqadru اmushtarak oo xaqiiqa a baana awlaa min alishtirاaki wاlmajaazi iyaguna halkaasi ka baxeen musanifku hadalkan nuxurkiisu waxaa weeye shaaficina way u tiiriyeene inuu bacdi ku asaxayo weeye biru'uusikum nuxurku saasuu noqon laakiin laysa min dilaalati lafdi maaha laakiin min luzuumi alcamali waay qadar mushtarak ah musallifku wuxuu baabkii xuruufta soo tasriixiyey inay tahay litabciid marku wuxuuna soo yiri boqol iyo laba dadkan isku nusqada nahay dib igu noqda fasalkii xuruufta macaanideeda loo baahanaya ahaa almas'ala alkhaamisa albaau tucaddi allaazim wa tujazi'u lmutacaddi mutacaddigana juz iyo bacdi bay ka dhigtaa lima yuclamu min alfarqi bayna masaxtu lmindiila wa masaxtu bad inay tajzi'a samaynayso tilmaamaya tajzi'ana waa tabciilkii marka waxay yidhahdeen kan mukhaalif limaa taqadama lahu qolaa u yar doodayo waxay dhahan hadii loo yardoodo musanifka waan u qayl bixin karnaa taana macnaha bacdu ka hadlahaye tana lafdu ra'si buu ka hadlayaa bay dheh waayo ra'si weeye waxaa laga hadlayo bacdi iyo kulli baa la dhahaay ya ha tujaziu lmutacadi way tajziyaysaa way kala qaybisaa wey athaalithatu masalada saddexaad aayatu saqiila waxaa la yidhi aayatu sariqata aayadda sariqadu mujmalatun weeye wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa mujmala weeye min wajhayni ijmaalkana min jihatayni buu kaga yimid lianna alyadda aydiyahumaa baa la yidhi taxtamilu alkulla waalbacda gacanta oo dhanna ilaa garabka yad waa la yidhaahdaa qeybna waa la yidhaahdaa walaslu fi liطlaaqi alxaqiiqatu waa mushtarak lafdulyad kulliya bacdi waa mushtarak mar hadday mushtarak tahayna waa mujmal yaddu waa mujmal qadarka loo jeedo walqacuna waa mujmal weeyo qacigiina waxaa lagu ilaaqaa ashaqu dilaacintii waalibaanatu kala goyntii wixii in la kala gooyo ay kala baxaan oo banaanka la kala dhigo iyo in la jeexa labadaba qaci waa la yidhaahdaa saa mar hadday tahay waa mushtarak bayna ashaqi waalqaطci walaslu fi liطlaaqi alxaqiiqatu dheh idan aayadda faqطacuu lafdiga faqطacuuna waa mujmal eydiyahumaana waa mujmal aayaddii waa mujmal ijmaalkana min jihatayni buu kaga yimid waxaa rajeynaya suuradu inay waadix tahay wuxuu yihi walxaqu waxaa weeye jawaabtiisa dhegeyso ana alyadda lilkuli wey wa tudkaru lilbacdi majaazan baa loo sheegaa majaaz mursal min iطlaaqi اlkuli wa iraadat اljuز'i wاlqaطcuna lilibaanati wey boos xaqiiqa ku yahay washaquna ibaanatun wey dilaacintiina ibaana iyo kala jar wey wuxuu yihi marka nuxurkiisa laa ijmaala laa min jihati اlyadi walaa min jihati اlqaطci ama min jihati اlyadi waa xaqiiqiya majaaz alkulu waa xaqiiqa bacdiguna waa majaaz qaabka laakiin uu taqriiriyey ra'sigii wuxuu yidhi qadar mushtaraka ah wey yaddiina wuxuu yidhi <laughs> kulli yom jazu adugu la jiifiyaana banaan sooma arag meelaha qaarkood amaa qaطcigu asalku waa ibaana shaqiga laftiisu waa qaطci buu yidhi waayo shaqaqtu laxma markaad tiraahdo hilibkiisoo qayb maadan kala jarin ibaanati bacdi can bacdin waaye haddaad halkan jeexdo hilibkii waad kala jartay ibaana weeye lata hilibkii la kala gooyey min hada albaabi shaqiga laftiis waa ibaana ibaanadaa darajaad iyo anwaaca ibaanadii ba anwaac iyo darajaad iyo maraatiba lakin kulluhu ibaanatun waa shaqigu waa ibaana ibaanadu waa ibaana qacigu waa ibaana idan laa ijmaala laa fi hada walaa daka intaas fasalka horu kaga baxay mujmalku waa ka fudud yahay meelihii hore lagu soo jabay ya <laughs> alfasl athaani fi lmubayan in wax ku jiraan qiila iyo jawaabta iyo murankaabad ugu jirtaayo usuululfiqi intaad dhex socoto meel walba faraqa la isku dhegan yahay waad arka meel laysan sii deynayo oon faraqa la iska lalmanin ma jira waxaa kasii muran badnaan doona waxoogay naskiga fi lmubayani kan la caddaynayo huwa alwaadixu kan cad weeye binafsihi aw bigayrihi ku cad mithl wallaahu bima tacmaluuna caliim was'al ilqarya wadalika algayruna yusamaa mubayanan baa lagu mubayinan kii caddaynayaa lagu magacaabaa bimaa tacmaluuna caliim baa nagna yiri idinka maxaa idin qoran isku nusqada intaan nahay de waxaan ka weydiiy dadka kale umaa weydiinaynaa intaan isku midkaan isku midun wey halkan musanifku raximah allahu tacaala wuxuu kaga hadlayaa mubayankii buu laba uu qaybiyey binafsihi iyo bigayrihi laba mithaalna wuu keenay mithaalka hore muran kama taagna binafsihi inuu yahay min jihati luga wey bikuli shayin caliim haddaad dhahda iyo bimaa tacmaluuna caliimi alfaadani waxay tilmaamayaan daahirka lafdigae ka cadda caddaanshaheeduna daliil kale uma baahnee bimuqtada lugay ku cadda wasal ilqaryata waa la isku qabsaday ma mithaal thaani oo lilmubayani binafsihi ahba mise ma aha mise waa lilmubayani bigayrihi shuraaxda qaar waxay ku tageen was'al ilqaryata waa miithaal aw bigayrihi mithaalkeedii wey lianna lafdigan keligii kuma cadde eh bilidmaari ahla alqaryati buu macnihiis ku caddaanayaa yihahdeen qolana waxay yidhaahdeen waa kalad waxaas waa wahmi waana kalad sida saxiixiihi alwaadix binafsihi baa laba miithaal leh ima min jihati alluga wa ima min jihati alcaqli mithaalka horena min jihati alluga waayo mithaalkan kalena min jihati alcaqli waayo wasal qaryata waa waadix binafsihi laakiin min jihati alcaqli waayo oo caqligaa lagu gartay qaryadu gidaaradaa la yidhaahdaaye dee gidaar la hadal inaan lagu lahayne dadkeeda loo jeedo min iطlaaqi اlmaxali wa iraadati اlxaali majaaz mursala dheh halkaa qolada marti waxay dheh cuskadeen waxaan waxay yidhahdeen mihaalkan laa yaslux lilgayr mubayan bigayrihi liannahu mubayan bigayrihi buu qaybin doonaa shay aqsaam lehna qabla taqsiim lama tamhiiliyo ariiqadaas oo bigayrihi mihaalkan maaha waa asnawiya ariiqaday marayaan ariiqada qaarkood shuraaxdana waxay marayaan inuu mihaal bigayrihi ha yahay oo bilidmaari bayna hada wadalika alghayru yusama mubayinan baa lagu magacaabaa wa fiihi mas'alataani iyadana waa laba masala fasalkani inuu aada u gaaban yahay halkaa waad ka garatay laba masalaba haduu yahay alulaa midda hore annahu bayaanku labada masale midna wuxuu kaga hadlahayaa bima yakunu lbayaanu duruqu lbayaanka siday ku timaadaa midna wuxuu kaga hadlayaa waqtu lbayaani goormu bayaanku yimaadaa tanaro wuxuu yihi alulaa tanore anahu yakunu qawla min allahi warasuuli buu noqdaa wa ficla minhu min arasuulina waa noqdaa saddex ariiq buu ku yimaadaa buu yihi saddexdaa ariiq haddaan soo ikhtisaarino bayaanku qowlla waa noqdaa ficilla waa noqdaa qowlku qowlullaahina wuu noqdaa qowlurasuulna wuu noqdaa ficilkana ficlurasuul buu noqdaa marka haddaad tafsiilisana waa saddex qowlullahi qowlu rasuuli ficlu rasuuli baa dhihi haddaad marka hore gaabisana halkan baad tegi doontaa saddex baad tegi doontaa qowl iyo ficil baad dhihi qowlkii baad laba kasii dhigi annahu yakunu qowla min allahi kow warasuuli qowla min arasuuli laba wa ficla minhu min arasuuli ka qowlihi tacaala weeye horta qowlullahi diwaatan safraau faaqicu lownuhaa tasuru nnaadiriin bayaana liqowlihi tacaala idbaxuu baqaratan idbaxuu baqaratan waa aayad waanan soo marray mujmal inay tahay haddaba safraau faaqicu lownuhaa waxay bayaaninaysaa sifaadkii fardiga mujmalkee la rabo bay bayaaninaysaa waana qowl min allahi wa qowlihi calayhi الsalaatu wasalaam fii ma saqat الsamaau alcushru bayaana liqowlihi tacaala wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi xaqaus muxuu yahay fii maa saqat isamaau alcushru ba ah xadiidkana majmuuca min asaxaaba laga wariyayo xadiis saxiixa ah wey wa salaa ficiltaa waa qowlkii ficilkiina waa kuwa wa salaatuhu wa xajuhu wa salaatuhu oo bayaan u ah wa aqiimu salaata walihaada buu yihi saluu kamaa ra'aytumuuni usalli waxajuhu oo bayaan u ah walilaahi cala annaasi xiju lbeyti walihaada qaala khuduu canii manaasikakum fainahu ficilkaa adallu ka tusi ogo kaga xoog badan fi dilaalati cala almaqsuudi ficilkan hadday sugnaato inuu bayaan yahay intabi waxaan leenahay hadday sugnaato ama markay sugnaata inuu bayaan yahay huwa aqwى min alqowli lianna alkhabara laysa kalmucaayanati walmushaahada waxa laguu sheegay iyo wax sidii loo sameynayaan aragtay kale xoog badan waase wuxuu u baahan yahayse ficilku inay la caddeeyo inuu bayaan yahay bima yatabayan see lagu ogaanayaa ficilkan haddaba inuu bayaan yahay see lagu ogaanaa musanifkeennu ma sheegin laakiin raasiya ragga lamidkaa saddex bay ku soo ururiyeen waxay dhaheen kow in cidda ficilka samaynaysa ay tiraahdo haadaa bayaanun lilmujmali oo ma dhacdaa haa nabiga nin baa u yimi alay salatu salaam waqtiguu weydiiyey ina salaata kaana cala almu'miniina kitaaban mawquutan ah macnaheeduu weydiiyey laba maalmood marna awalu salaad buu tukaday marna aakhiru salaad buu tukaday markaasuu ayna asaa'ilu can waqti salaati soo mahayn alwaqtu maa bayna haadayn soomaha mujmalka bayaankiisi warkaa soo maha way noqon kartaa ficilkan waa waxaa lagu ogaan karaa inuu bayaanan lilmujmali yahay in ciddii ficilka samaysay ay tiraahda haadaa bayaanu lilmujmali suurada labaad in mujmalkan bayaanay u tahay in daruuratan min qasdihi lagu ogaado si qaraa'ina in lagu ogaado ilaa xaddi lyaqiinina gaadhsiisay ficilkan libayaani lmujmal inuu u sameeyey suurada saddexaad waxay yidhaahdeen inuu qowl sheego mujmala gadaashiina hal ficil uu sameeyo oo dhici karto inuu mujmalkan bayaankiisi yahay wax kalena uusan samayn ficil buu sameeyey yaqiin maaha qasadkiisu isagu inama dhihin lakin ficilkan yasluxu lian yakuuna bayaana lilmujmali way asaxaysaa wax kaloo uu sameeyena ma jiro waan ku fasiraynaa saddexdaa ariiq baa la marayaa idan ficilkii laba xaaladood baa inagaga tacaluqay markay caddaata inuu bayaan yahay fa huwa aqwaa fi dilaalati cala almaqsuudi laakiin bayaan inuu yahay in la caddeeyo biwaasito u baahan yahay intaa ma fahantay maan u malaynaya intaa kun calaa dikrin minha saamaynteedaa inoo iman doonto iyadoo hadal duuduuban la tuuray saamaynteedaa inoo iman doonto halkaa markaad tidhaahdo marna waa macnaha wuduuxa macnaha marna qowlkii isagaa ku cad bayaankii ficilkii laakiin muxuu u baahan yahay biwaasito horta in lasoo caddeeyo inuu bayaan yahay masalada cinda tacaarud bay ku anfici doontaa fain ijtamacaa ficil iyo qowl hadday kulmaan lilbayaani ka salaati nabigu ficil hana waa u sameeyey almusii fi salaatin uu sharxay wa tawaafaqaa ay iswaafaqaan faasaabiqu minhumaa baa bayaana wathani ta'kiidun dhe marka ka labaadna wuu adkaynayaa sawaan qowlku hadduu horreeyana isagaa ficilku hadduu horreeyana isagaa ka labaad baa ta'kiida haddii aan garan weynana labadaba waa bayaan laakiin mabdaca un baynu haysan haddii un la gartay no haddaan garan weyno dad kale inay gartaan baa laga yaabaa haddii mid saabiqa la helo la kala garto ka saabiqun baa bayaana kalena waa ta'kiid haddii kalena labadaba bayaan iska dheh walamru sahlu mar hadbay iswaafaqeenba wa in ikhtalafaa hadduu madluulkoodii iskhilaafa ficilkii iyo qowlkii keen bayaan ka dhigaynaa falqawlu liannahu yadullu binafsihi buu ku tusayaa والفعل lا yadulu عlى dalika إlا بwاasطaة waasiadii meesha wax kaaga tartay ma aragta halkaas wax kaaga tartay athaaniyatu masalada labaad laa yajuusu ma banaana taakhiiru lbayaan in laga dibdhigo can waqti alxaajati waktigii baahida ee lagu camal fali lahaa haddii camal iyo imtithaal la iska rabay waktigii la fulin lahaa wixiina mujmal yahay caddayntii in laga dib dhigo ma banaana liannahu maxaa yeelay takliifun weeye bimaa laa yutaaqu waxaan la awoodin wayajuuzu waa bannaan yahay can waqti alkhitaab in laga dibdhigo halkan waa laba mas'alo taakhiiru lbayaani can waqti alxaajati waa mas'ala taakhiiru lbayaani can waqti alkhitaabina waa mas'ala khitaabtan waktigu soo degay iyo waqtiga la fulinaya zaman baa u dhexayn kara taa dambe haynoo dambayso oo khilaafkeeduu sheegi doonaa tan hore hal mas'aluu ku saleeyey ama ku xujaysta raazina saraxa bidalika inay masaladu masaladaa ku salaysan tahay waxaa waajibiyey oo ama mamnuucay taakhiiru lbayan can waqti alxaaja lanna haddii wixii camalna lagaa rabo laguuna caddaynin sameena lagu yiri takliifun bima laa yuaaq wey lakiin hadalkaa macnihiisu maxaad ka dhigan ka dhiganta takliif bimaa laa yutaaq laa yajuuz soo maha taqadama lilmusanifi jawaazuhu atakliifu bilmuxaali jaa-izun baan soo maray suma xasuustaan safxada toddobaatan iyo saddexaad dadkaan isku nuskhada nahay soo bixiya almas'ala aluulaa bay noqon doontaa fi lmaxkuumi bihi alfasl athaalith fi lmaxkuumi bihi wa fiihi masaa'il almas'alatu اluulaa atakliifu bilmuxaali jaa-izun lianna xukmahu laa yastadci garadan jumladaa dambana xasuusnaada waa inoogu iman doontaa cashirka habeen dambe inoo iman doontaa isagoo sidaasi ka duwan oranaya laa yastadci garadan sooma dhihin isagoo xukmu yatalabu yatabicu lmasaalixa isagoo leh baa inoo iman doonta taraabka shaacirada masaa'ilkaasan marar badan sheegnay waay waxaa kalood eegtaan safxada toddobaatan iyo koobaad dib ugu noqda masalada ugu dambaysa laa yujawizu takliifa alghaafili man axaala takliifa almuxaal atakliifa bilmuxaal wayaan sawaabkeedu fain alityaana bilficli imtihaalan yactamidu alcilma labadaa masale wuxuu ku soo sheegay man buu dad kale isaga tiiriyey mujada isaga madabkiisa lakin halkan uu ku cadeeyey ka dambaysa wa maca daalika halkan wuxuu ku cileeyey liannahu takliifun bimaa laa yutaaq sax cinda man manaca takhiira albayaani can waqti alxaajati halkan ay ku salaysan tahay laakiin musanifkan waxoogayhay laa ka yar diidannahay inuu tanna saan noogu saleeyo laa yajuus yiraahdo xagga horena takliif bilmuxaalima jaa-izun ingu yiraahdo laakiin nin baa yar fududeeyey insaxat insaxa qowlu weliid ilbaaji isaga wuxuu leeyahay khilaafku waa jawaaska caqliga ah amaa cadamu lwuquuci fa bilitifaaqi lakin waxay u baahan tahay in la iska xaqiijiyo akhsha an yakuuna fiihi nadar leanna waa masaladay ku miithaaliyeen amarkii abulahab la amray inuu rumeeyo mihaalka wax waaqica laga doodayaa takliif bilmuxaali wey oo loo dariishanaya jawaaskiisa marka masaladaa wuquuca mutlaqan si looga saari kara in takliif bima yutaaqi suwar loo sameeyo oo ligayri cilmi lmukalaf iyo licilmi lbaari iyo laga dhiga maahane iyo goormay soo degtay iyo ka hor bay soo degtay muranki waan soo maray soo qabsigii isqabqabsigii laakiin wax waaqicaa laga hadlaya takliif waaqic oo yaalla maalaa yutaaq weye iyo maaha ninkii ku doodaya maalaa yutaaq maalaa yutaaq weeye dee wuquuc buu ku doodayaa marka itifaaqu inuu fii bacdi suwar noqdo hadduu asaxo bay uga dhowda wayajuusu waa bannaan yahay iska dheh can waqti اlkhiطaabi waana raazi atbaacdiisa oo minhum lmusanif raazina shaafici buu ka soo guurinayaa shaaficiyadu ka soo guurinayaa ibn alxaajibiyana way la qabaan yajuuzu taakhiiru lkhiaabi an wa taakhiiru lbayaani can waqti اlkhiaabi ma daliil wamanacat اlmuctazilatu muctazila way way reebto way way diiday ilaa fi اnaskhi naskhiga way ogolaadeen istinaha raasina waa ku darayaa kitaabka abulxusein albasri fi lmuctamadna nas bay ugu taallaa ilaa fi naskhi inta kale lama ogolu leh wajawaza wuxuu baneeyey albasriyu abulxusein albasri fi lmuctamad wa mina waxaa naga midahoo la qaba alqafaaru waddaqaaqu waa abuu isxaaqa waa marwasiye waxay baneeyeen bilbayaani alijmaali bayaan ijmaali ah haddii la sameeyo way banneeyeen ijmaalkii mujmalkii inuu soo arooro duuna albayaan altafsiili fii cada almushtarak mushtaraga waxay ka soo haray bimacnaa tafsiil bay qoladan geliyeen mujmalkiibay laba u qaybiyeen mujmal laysa lahu daahirun yumkinu alcamalu bihi aslan ka isaga taakhiiru lbayaani can waqti alkhitaab way bannaan tahay dheheen liannahu daahir la raaci karoo lagu camal fali karaba ma laha oo sabab lilwuquuci fi lkhata noqon kara haddii laakiin uu yahay daahir aan loo jeedin leeyahay mujmal ah oo dadka qaarkii ku camalfali karaan bayaan ijmaali ah in la raaciyaa qasaba bay dheheen mancan lilwuquuci fi lkhata sida in la yihahdo mutlaqaas waa muqayad tafsiilka taqyiidku ha dambeeyo caamkaas uriida bihi lkhusuus khaaska loola jeeday ha dambeeyo laakiin caamka khusuus loola jeedo iyo mutlaqa muqayad loola jeedo in horey loo caddeeyo waa muqayad iyo waa maksuus la yidhaahdo baa qasabay yidhaahdeen wa ilaa yakuunu sababan lilwuquuci fi lkhata bay yidhahdeen iyagoo halkaasi ka baxeen laakiin haddii uusan ahayn wax daahir balaho lagu camalfali karo jaaza taakhiiru lbayaani alijmaaliyi watafsiiliy haddii uu leeyahay daahir dadku caanfali karaana si ijmaal ah in bayaan loo raaciyaa waajib noqonaysa yihahdeen abulxuseyn albasri dood dheer buu ku doodayaa ataala fi ljadal xawla hada can waqti alkhitaab weye khilaafku can waqti alxaaja maaha can waqti alkhitaab weye tafsiilku iyo khilaafkan dhanba wayajuuzu can waqti taakhiru can waqti alkhitaab waya meesha khilaaf ka farcamay masalada juziyada hore maaha abulxusein albasri shaamilaadaad ka helaysaan juska koobaad saddex boqol lix iyo toban iyo wixii ka dambeeya uu muran iyo dood kayagaa mooye wax kaloo asixi male uu leeyahayo kuwan ay keenaan iyo waxaan oo dhan buu soo ururinaya hilfuhu u qaadaya muran dheeroo fara badan meeshaana waa meeshuu nasaqa ku sheegaya ayib ma daliilu lanaa waxaa noo daliila mud saddex daliil buu keenay daliilka hore si guud wey daliilka labaadna fii khusuusi nakirati wey daliilka saddexaadna maxallu maxalu nisaac meelo wey lanaa mutlaqan waxaa noo sugnaaday ama daahir ha lahaado amayuusan lahaanin buu ujeedaa mujmalku ama mujmal daahir la noqdo ama yuusan noqonin qolada waxay tafsiiliyeen buu isku qabanayaa qowluhu tacaala huma ina calaynaa bayaanah fa qara'naahu fatabic qur'aanahu baa la yidhi ina calaynaa uma la isticmaalayo li xarfu taraaqi ah haddaba bayaankii inuu ka dambaynao taraakhi noqon karo can ilkhitaabi bay hay ku caddahay buu yidhi dabaa fahanteen sooma qiila waxaa la yidhi albayaanu tafsiil ay albayaanu almuraadu aayadda uma an calaynaa bayaanuhu bayaana tafsiiligaa loo jeeda ijmaaligii aan shardinay uma jeeday dheheen qulnaa waxaan idhi taqyiidun bilaa daliil lafdu lbayaan yacumu alijmaaliya waltafsiiliya mid inaad ku qaydaan waa bilaa daliil wataqyiidu bilaa daliilin baatilu fa habata inay mutlaqan labadaba soo gelayaan wa khusuusan si gaara waxaa noo daliila mutlaqan wa khusuusan gaara ah, ana almuraada min qowlihi an tacaala an tadbaxuu baqaratan mucayanatun mid gaara ah laga rabay aya baqaro iska gowracaan ma anfacdeen baqara mucayana loo jeeday bidaliili maa hiya wamaa lownuhaa dadkii mukhaatabiinta ahaa bay ahaayeen haddii ayi baqara ay tahay maa iyo maa lownuhaa looma baahdeen bay dheheen marka iyada maahiyadeediiyo sifaadkeedii iyo midabkeedii iyo sifaadkeedii hadday waraysanayaan dadkii mukhaatabiintaha saasay u fahmeen rabbina waa uga jawaabay walbayaanu caddaynta sifaadkeedii iyo maahiya jawaabteeduna taakhara way dambeysay oo aayadaha ka dambeeya wey markay iyagu su-aaleen kadib baa loo sheegay yaamurukum an tadbaxuu baqaratan baa layidhi sifaadkii looma raacinin can waqti alkhitaabi waayo camalkii baan la gaarin an waqti alkhitaabi markay su-aalaheen kadib baana loo sheegay bayaan ta'akhuray sooma qiila waxaa la yidhi yuujibu wuxuu waajibinayaa ataakhiira dibdhig can waqti alxaajati waxaa la yidhi nimayow dhegeysta suga aayaddan saad u keenteen xujatan calaykum laa lakum aayaddani waxay sheegaysana ma qabtaan waxaad sheegaysaana maynan ka hadlin soo yaab maaha waxay dhaheen aayaddani waxay ka hadashay waxay keenaysaa taakhiiru lbayaani can waqti alxaajati leanna reer bani israa'iil ma'muuriin bay ahayn inay sameeyaan samayntii baa la joogay aayadda taana ma banaanaad iska hogeyn idinku ma qabtaan aayaddanaad keenteen taakhiirulbayan waqtilxaaji bay keenaysaa horta oo aayaddu waxay sheegtay madhab aad qabtaan maaha kaad qabtaanna maynan sheeginoo can waqti lkhitaab can waqti alkhitaab kamaba hadlaysaba yuujibu wuxuu waajibinayaa ataakhiira can waqti alxaajat qulnaa waxaan nidhi alamru laa yuujibu lfawra ma waajibiyo an waqti alxaaja waxaa u tiraahdeen waxaad ku saraysan amarkii idbaxuu baqaratan baa deg deg ahaa imtithaal deg degaa laga rabay waxaanan soo cadaynay ana alamra laa yufiidu lfawra wa abطalnaa qowlakum markay ictiraadkiinu mabniyun calaa jawaabin calaa madhabin daciifin dheh meel buu fud ka yidhi sooma mabaala ka baxa wey ninkii meeluu ka baxa waayaa baa magacii baay qiila waxaa la yidhi law kaanad hadday tahay baqaradu mucayanatan mid gaara lama canafahum ilahay ma canaanteen waa la canaantay qiila waxaa la yidhi law kaanad hadday tahay baqaradu mucayanatan mid gaara lama canafahum ilaahay ma canaanteen waayo sifaadkeedun bay wareysanayeen waana la canaantay nimankii hadalkaa lagu adkeeyey qulnaa waxaan idhi litawaani cagajiidka bacda albayaani markii loo cadeeye kadib ay ka cagajiidayeen baa loo canaantaye su-aasha looma canaananin maahi iyo maa looma canaananin waxaa loo canaantay iyagoo loo cadeeyey cagajiid ahaayeen bidaliil wamaa kaaduu yafcaluuna fadabaxuuha wamaa kaaduu yafcaluun bacda albayaan baa la keenay marka canaantii iyo hadalka lagu adkeeyey ma ahayn maxaad su-aalo u weydiiseenood ood istifsaar u dalabteene maxaad uga cagajiideyseen markii laydiin caddeeyey kadib bay ahayd buuri halkaasuu ka futiray daliilka saddexaad ee uu keensaday wuxuu yidhi wa annahu tacaala anzala wuxuu soo dejiyey innakum idinka iyo wamaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan min duuni illaahi ah xasabu jahannama waati fa naqada waxaa buriyo kula dooday ibnu zabacri ninkii la dhihi jiray baa bilmalaa'ikati walmasiixi keenay fa nasalad waxaa soo degtay in aladiina sabaqat lahum mina alxusnaa oo bayaan gadaal ka yimida wuxuu ku leeyay qowluhu tacaala inakum wamaa tacbuduuna yacumu jamiica almacbuudaati buu camimayaa qisada ibni zabacrina way asaxday ee ina aladiina sabaqat lahum min alxusnaa ay kusoo soo degtay can ibni cabaas bayna min turuqin kaga suganta xaakimna waa tasxiixinayaa sheekh mubilna asaxiixu lmusnad min asbaabi nuzuul buu ku sheegayaa sheekh naasirna saxiixu siira nabawiyuu ku sheegaya duruq majmuucahoo wada sugan buu leh ninkaasi wuxuu yidhi maxamed miyaa saa yidhi haa ani igu daaya maantaan hayaa buu yidhi dib yowm alfatxi buu islaami doonaa ninkaa markaasuu wuxuu yidhi maxamedow waxaan la caabudo dhan ma annagaynu u gaar tahay mise dhammaan wey dhammaan weyu yidhi wuxuu yidhi de idan malaa'igtana waa la caabudaa ciisena waa la caabudaa idan xasabu jahannama dheh buuri kadib bay aayaddan soo degtay in aladiina sabaqat lahum min alxusna marka wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo ictiraadka iyo nusuulka aayaddu waa daliil inay kuwaasi cumuumkaasi u caamaha lijamiici almacbuudaati in aladiina sabaqadna gadaal bay ka timid oo bayaan gadaal ka yimid weeye cinda alictiraadi ma cinda naqdi bay timid intaasuu yidhi qiila waxaa la yidhi ma laa tatanaawaluhum malaa'igta iyo ciise maba soo gelayaan lianna ma ligayri alcuqalaa'i wey lianna maa ligayri alcuqalaa'i baa loo isticmaalaa laba wej baa looga jawaabay maqaam manci ah iyo maqaam tasliim ah maqaamu lawal waa mancigoo maa laa nusallimu ana maa tatanaawaluhumu malaa'ig iyo masiixin ay soo galeen maba soo gelinba bidaliil wama inakum wamaa tacbuduuna maaba qur-aanku sheegay maana cuqaladu ma soo galaan axjaarti iyo asnaamti iyo wixii jinniga kala wey ayib idan aayadda maxay ka dhigayaan ayaddu libayaani tawkiid litawkiid inayna soo gelin weeye oo shubhadaa ninkaa keenay dadka qaar mood mooday inay soo gashay baa lasii tawdiixinayaa ziyaadata tawdiixi weeye way soo gashay maaha sallamna maqaamka thaaniga inay maadu camimtay laakinahum iyaga khusuu bilcaqli caqli baaba lagaga saaray caqligaa lagu gartay dheheen oo taksiis bayaan uma baahno caam uriidu bilkhusuus bay ahayd maxaa yeelay alcaqlu yaqdi cismada ambiyada iyo malaa'igta laba labada ictiraaf baa la keenay soo maha wawjiba waxaa looga jawaabay midda koowaad biqowlihi tacaala waasamaaa baan ku dhaartay iyo wamaa banaaha maadani macaaqil bay ka hadlaysaa mise hayr caaqil idan maada caaqilkana waa loo isticmaalaa buu leh halkan wuxuu isticmaalay ku dooday maadu lilcoqalaa in loo isticmaalay boqol labaatan iyo kow markaynu soo maraynay siiqul ku noqda marka warkaa war ka duwan baa soo maray almas'ala athaaniya mas'alada labaad fiiriya alcumuumu imaa lugatan binafsihi kaayin lilkuli waman lilcaalamiina wamaa ligayrihi caalimiinta cuqaladii wey warkaana halkaasaa kusoo maray qad yujaabu canhu in loo doodaa laga yaaba haddaan rabno inaan u doodno laba labada waa ku doodayna horta culimo waxaa jirta qabta maadu caamata tacumu lcuqalaa'a ah, wa hayr alcuqalaa'i waa himadasu luqada ka mid a ah. waxay ka soo guuriyaan abu cubayda ibnu dristawey ibnu kharuuf oo isaga laftiisu ila siba wey baa nala qaba makii ibni abi aalib raggaasi maadu caaqili hayr caaqilba waa loo isticmaalaa bay leeyihin amhilo fara badana way keenayaan qul laa acbudu ma qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maadani maxay tahay caaqil wey fara badan bay keenayaan sallamna in ligayr lcuqalaa loo isticmaalo laakiin naqdigay iyo soo degitaankii waa qariina cumuumka ayideysa wey inay soo galeen ayideysa baan dhahayna waa markaan musanifkeen inaan u qeylbixina rabna weyne ille waa laysu qeylbixiyaayo meel baa fud laga dhahaayo ninkii mar ka yar bixi waayena meel baa loo luqluuqaayo qaasiicaya naafiqaan ninkainan u qodnayn baa waxba hawl u taallaa wej labaadna wuu kaga jawaabay tan caqliga ahayd wa ana cadama ridaahum macbuudka la caabudayo waa ka aan raalli ka ahayn inayna cibaadada la caabuday ciisiya malaa'ig raalli ka ahayn laa yucrafu la garan maayo ilaa binaqli mahan si kale kuwa ogaan karno masaladu marka halkaa markaad maraysaan masala usuuliya way ka baxday masala caqadiyay gashay cismada ambiyadu hal tahbutu bilnaqli aw tahbutu bilcaqli masaladu halkaasay gashay waxay farac ka tahay cismat اlambiyaai laa tahbutu ilaa bisamci iyo tahbutu bilcaqli khilaafkii ahaa ee ashaaciradii iyo muctasilada ahaa bay ajubadan iyo ictiraadkani kala xambaarsan yihiin marka intaas masala caqadiyaho kale ha u dhaafine ka gudub qiila waxaa la yidhi ictiraadkan abulxusein albasri baa iska leh taakhiirulbayaani iqwaaun wey isaga luqadiisu iqraaun wey nusaha kitaabkana iqraaun baa qaar ku qoran buuna ninkan ina leeyahay iqraa iyo iqraa iyo xadun cala lidlaali wey iqwaana natiijadu waa isku midow dhumin wey dadkii baaba la dhuminayaa bay dheheen haddaa intaad wuxuu sheegto duuduuban bayaankii in aad kala hadho caddayntii dad ummad lumin weeyaan bu i ummad in hanuunin maha sharcigan hanuun buu soo degay qulnaa waxaan nidhi kadalika waxaa lamid a maa yuujibu dunuuna alkaadiba wax keenaya ama ay ka dhalanaysaa badan dunuun kaadiba ah mumtanicna maaha cindanaa wa cindakum idan kulluhaa iqwaadheh tafsiirkii dunuunta kaadibada ah bay shuraaxdu isku qabteen tamhiilkeedii marka lasoo gaaray qaar masaa'il caqadiya ay aadeen waxay dhaheen alraxmaanu cala carshi istawaa iyo yadullaahi fowqa aydiihim yuuhimu tajsiim wajihata wataxayuz calaa usuushooda waad garanaysaa moogtaa maca dalika aayada qur-aan ay tahay soo aroortay ma diidanid waan ta'wiilinaynaa qaar baa soo baxay oo waxay dhaheen waaru kaadi u kaadi tan iyo kuwaa isku mid maaha kuwaasi waxaa yuqaarinuhaa daliilun caqliyun murshidun caqligaa lagu garanayaayo musaaxiba kuwan laakiin kale axkaamtaa caqli murshido caqli ma gala baabkiisiiba maaha wax daliil muqaarin oo murshida meesha ma yaalo qol halkaas ka baxe qolan waxay dhaheen may halkan saa looma jeedo yurunkaadi uma jeeda baabka caqiida hayna gelinina cumuumaadkaa makhsuusadaa loo jeedaa caan baa soo arooray faاctaqadna anahu yashamilu calى cumuumihi uma dahara mkhasisu fagayarna cadalnaa can اlأwl waan ka leexanay marka hore khalad baan malaynay inuu fardigan maksuuska i cumuumka ku jira soo maaha wamaca dalika cumuumaadka inay yaallaan oon saa ismoodsiin karna wadan gosha halkaasaan qolana la maraynaa bay dheh adugu waalays qiila waxaa la yidhi kalkhitaabi buu la mid yahay bilugatin luqa laa tufahamu aan la fahmayn mujmal aan waxba bayaan wadanin nin carabahun waxba aqoonin oo af lagula hadlay bay lamid tahay buuri khitaabkan ummad baa lagula hadlay inig wax fahmaan baa loogu talagalay luqadaadan garanayn haddii lagula hadlan hi unbaadihi hareerahun baad fiirin marka ilaahay dadkii inuu kula hadlo aba istihbaal bay dhah waxaas irshaad iyo bayaan iyo nusxiba maaha dadka maxaa loogula hadlayaaba dee dadkii luqadeeda gareeri lagula hadlaya lamidta qulnaa waxaan idhi laa nusallim bal ijmaalka lagula hadlo min luqatihim iyo luqad kale in aqoonin lagu hadla baynahumaa farqun maa huwa haadaa kan luqadooda ah yufiidu garadan ijmaaliyan macno duuduuban oo waxa laga hadlayay ka fahmaan bikhilaafi alaweli luqad kale haddii lagula hadlo barabara buu yiri qof kale maxaad ka garan nin chinas halkaa soo istaagay inagoon aqoonin oo afkiisii ku hadlo iyo haddii a soomaali aad ah taqaan lagugula hadlo laakiin faahfaahin u baahan miyaa isku mida wey isku mid waxaad ka dhigaysaa niman yahow qiyaas maca alfaariq wa adugu sidaa tambiih baraarujin yajuuzu waxaa banaan taakhiru tabliiqi gaadhsiinta in la dhigo dib dhigo ilaa waqti alxaajati waana qowlka jamhuurta ah takhiiru lbayaan can waqti alkhitaab baan lahayne takhiiru tabliiq ilaa waqti alxaaja ma banaan yahay haa jamhuurtaa qabta bacdu alxanaabila diiday yidhaahdaano abulkhataab alxambali ay ka mid yihiin bay ka soo guuriyaan maxay deliishadeen ilaahay baa liyi ya ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka waaba la amrayba wa qowluhu tacaala balliqu amarkaa la yujibu lfawra marka in la dhigi kara waxa u daliila amarkan aad dariishateen amr yufiidu lfawraad weli ku sala wax ku wadaan waa horaana kaa meel kusoo xidhnay bismi illah alfasl athaalith fi lmubayani lah fasalkan saddexaad wuxuu ku saabsan yahay cidda mukhaadabka ku ah bayaanka ee wax loo caddaynayo waxayna astaan u tahay dadka qaar buu khitaabka bayaanku ku socdaa qaarna kuma socdo saasay ka dhiganta innamaa yajibu waxaa keliya oo waajibaa albayaanu caddayntu liman dadka uriida la doonaya fahmuhu inuu qofka inuu fahmo la doonayo lilcamali uu fahmo ka salaati weeye aw ilfatwa uu fahmo ka axkaami ilxaydi weeye taqriirkan waxaa iska iskale abulxuseyn albasri fi lmuctamad isagaiyo khulaasooo muqtadaba ayay soo guuriyeen raasiya atbaacdiisu wa minhum almusanif dadka wuxuu u qaybinayaa laba sinfi sinfi bayaanka loola jeedo iyo sinfi bayaanku uusan ku soconin sinfiga bayaanka uu ku socdo laba quu ka dhigayo darbaani min annaasi weeyo imaa lilcamali inay tahay kasalaati wasawmi wazakaati axkaamtaas loo caddaynaya dadki wa imaa lilcamali bihi inaynan ahayn laakiin liyuftiya annaasa oo dadka inuu caddeeyo sida ragga loogu caddeeyey axkaamu alxaydi iyo wannifaasi si ay dumarkii iyo dadka ugu fatwoodaan halkaa waxaa ka soo baxay waayo dadka aan iyaga bayaanku ku soconin liman uriida fahmuhu mar hadduu ku yidhi dadka inay fahmaan aan lagaba doonaynin bayaanku ku soconin waayo su-aasha aashaa si aad jawaabteedu ilaa xad wuduux ay u yeelato waxyaalaan dib kuu celiyo xukunka marka la tacriifinayay waxaan mujmalkee la bayaaninayaa waa axkaamtii muxuu ahaa tacriifkii xukunka aynu kusoo soo tacriifinay khiطaab اllahi almutacaliqu biafcaali اlmukalafiin khitaabka ilahay mu qur-aanka keliya tawraad iyo injiille soo mukalafiinna kuma tacaluqaan mujmel iyo mubayan meeshan aan joogno istaxdir oo soo celi khitaab ullaahi waa acamu min alqur'aani wa sunnati bal yacumu tawraata walinjiila dhe marka halkaa waxaa kaaga soo baxay khitaabkii ilaahay ee towraad iyo injiilahaa bayaanintiisi iyo fahamkiisu innaga miyay nagu socotaa dadkeediiba u gaar ahayd marka sinfani baa soo baxay dheh sinfun waxaa weeye waa innaga oo dhanoo bayaanka khitaabkii ummadihii hore milalkii hore lagula khitaabay innaga inaan fahanaba laynagama rabo iimaanka mujmalka maahane inaan fahanno mujmalkii la inoo bayaaniyo liman yuri yuriida fahmuhu kuma jirno taasi waa mid waa xaalad aan inaan fahantaba lagaa doonayninoo liman uriida fahmuhu bay ku baxday awil fatwa fi axkaami alxaydina wuxuu ku leeyahay daahirka hadalku waana sida uu u tafsiilinayo ninkii la yidhahdo xuseyn albasriye waa haweenka weli haweenka iyagu mujmal bayaankii inay fahmaan lagamaba rabo weli asal ahaan raggaa loogu talagalay inay fahmaan lililtizaami waalcamal in loo fatwoodoo saa yeel la yidhaahdo maahane nusuus mujeliyo mubayan axkaamulxayd iyo ku saabsan howl u taallaa maaha weli labadaas sinfi liman yuriida fahmuhu bay ku baxeen buu yidhi walidaalika awil fatxa ka axkaam ilxaydi wuxuu u keenay haweenku in loo fatwooda mooyeen iyagoo maba laga doonaya buri inay bartaan ay fahmaan labadaas baa halka laga soo reebay oo wuxuu leeya ilaahay haweenka araada minhuna alcamal lalfahma halka asnawi baa tacqiibinaya wuxuu ku leeyay hadalkaasi sax maaha fahamkaasi rag iyo dumarba wuu khuseeyaa labadaba ciddii mustacid u ah isticdaad leh wain kaana isticdaadku raggahaba ku badnaade lakiin fi lasli way soo wada gelayaan suuradaba hadda darbi thaanigan waya meesha ictiraadka ku imanaya haddaba iyagu khitaabullaahi markan oo kale markay bayaanka ka hadlayaan waxay laaxideen ereygay khitaabullaahi yacumu aladyaana walkutuba asaabiqa kutubu saabiqa iyo mujmalkeedana bayaankiinana laynagama doonayo wa min hunaabaa waxa loo cadaynaya uriida fahmuhuna darbaani min annaasi bay noqdeen mafhuumkeeduna wuxuu noqday qolada aan lagaba doonayn inay fahmaanna cindahum darbaani min annaasi bay noqdeen arasyada suuradu ilaaxdada inay waadex darbaani darbaani meesha kasoo soo baxeen ma inaad ku qanacdaan ood sax u aragtaan kama hadlayo laakiin maqsuudka waxay ka hadlayaan inaad fahantaan baa muhima bacda daalika ninkii ku qancee waxbaa la dhiraandhiriya yidhaahdana waa isaga ninkii yihahda waxaan ma shaqaynaya la doode murmana waa masalo kale laakiin tacqiibka iyo naqdiga iyo muwaafaqadu waa bacda alfahmi marka hadaa tasawuruhum inamaa yajibu lbayaan wuxuu waajibaa oo keliya liman dadka uriida qofka uriida la doonaya fahmu fahamkiisa lilcamali kasalaati wey aw ilfatxa fatwa ka axkaami alxayli wallahu aclam